ومطر wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo taariikhduna waxa ay ku beegan waa labada bisha sagaalaad sanada labada kun saddexiy labaatanka qodobada barnaamijka falaqaynta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in ciidamada uu jab ka soo gaaray deegaanka coysweyne ee gobolka galgaduud sidoo kalena dhowaan ay abaabuli doonaan ciidamada sidii ay dib uga soo waa dib ugu noqon lahaayeen deegaanadii ay soo faarujiyeen waxaa sidoo kale aad barnaamijka ku maqli doontaan dagaal khasaare geystay ayaa ciidamada dowladda iyo xubnaha ka tirsan al-shabaab ku dhex maray saacadihii lasoo dhaafay degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dowladdu ay sheegtay in in ka badan soddon xubnood oo al-shabaab ay ku dishay dagaalkaasi qodobadaas iyo qodobadii kale aynu ugu soo korno intaa barnaamijkeenu ku guda jirna ayaan falaqeyn doonaa saaxiibayaal xubintii kalamane ee sidoo kale qeyb ka ah barnaamijkeena oo mar kale iyo falaqeynta idin ogeysiin caddan sidaa ka dhidhinay afkan ku hayste afkana aan ka sheege

dhaqankuu ku xidhaye waa haddaad saaxiibayaal marka la soo xanaagsanaya idlan haddii aynu ku bilowno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mar uu twitter space uu ka hadlayay waxa uu sheegay in ciidamada xooga uu jab ka soo gaaray deegaanka cusweyne balse ciidamadu jab ka badan midka iyaga soo gaaray ay gaarsiiyeen kooxdii al-shabaabka ahayd ee weerarka kusoo qaaday waxaana uu sheegay in tirada ciidamada ka dhimatay in ka badan ay ka geeriyoodeen balse ee xubno ka tirsan al-shabaab ama al-shabaabka shabaab dhammaantood in ay weerarkaasi buunbuuniyeen kuwaas oo sidoo kalena ay buunbuunintaas qayb ay ka naqdeen dad maangaab ah sida uu madaxweynuhu hadalka u dhigay waxaana sidoo kale madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in niyadjabkii ciidamada halkaasi kasoo gaaray ay dib u abaabuli doonaan ciidamada xooga dalka sidii ay dib ugu celin lahaayeen furimaha dagaalkana ay qorsheynayaan sidoo kale waxa uu sheegay sheegay madaxweynuhu in si loo dhiirigeliyo ciidamada ay heli doonaan fasaaxyo iyo sidoo kale darajooyin ciidan kuwaas oo markaa abaalmarinadaas ee eh, goobaabinta ah loo sameyn doono ee eh, dhalinyarada qaarkood eh, ciidanka ka tirsan ee markii muuqaalada been abuurka ah la baahiyey iyo buunbuuninta faraha badan in ay hooyooyinka qaarkood soo waceen dhalintii ciidamada ku jirtay ayuu sheegay sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud amuurtaas falaqeyn ku saabsan iyo sida laga yeeli karo ciidamada gaduudka ay sameeyeen ayaa wax ka weydiiyey siyaasi xirsi imaan oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda eh, bismillah horta ciidamadu hal meel qosol in la yidhaahda waayo meesha dhibku ku gaaray ciidamada meelaha kale eh, si si fawdaha ay uga baxeen maana wax dhib ku gaaray ma jiraan eh, midan marka dib abaabulka iyo iyo dib u soo celinta dee weligood horta ciidamadu markay howlkala yimaado shaqo la galo oo dagaal la galo ciidamadu weligoodba mar saasoo kale way samayn jireen fawdada ayagoo wax yar wax yar tabanaya ilaa haddii dagaal la galo qadalqaladaada iyo waxbaa dhacaya dhulkuu kala fog yahay ninka la yidhaahdo dagaal waa galeen waxa ay tabanayaan dabcan waa waxbay tabteen ay tabteen si farsamo ah oo eh, farsamaysan uma aysan dhaqminayn si fawdahay u dhaqmeen marka waana dhaqan ciidamada lagu yaqaana inay fawdaha sameeyaan dee dowladdu inay dib u soo celido oo dib u kobto waa weliged waa la samayn jiray madaxweynuhuna hadaladiisa waxaa kamid ahaa inuu dhiirigelina la sameeyo oo ciidamada dalacaad iyo mm-hmm. ii sheega xoog ninka la yidhaahdo abaalmarin iyo dadka qaarna lagu ciqaabo wixii fawdadaas ka dambeeyey marka ciidamadu marka markaa intaas la sameeyo kadib oo ay nastaan oo kuwa dhibku gaaray si gaara u gaaray fasax la siiyo maalmaha ciidamo cusub lagu daro taliyaashii horjoogayaasha u ahay la kala bedelo ciidamo cusub oo dhiirigelinaya lagu daro laysku qaso ciidamadii oo isku shaamba in la sameeyo dowladdu waxyaabahaasi wax kusixi jirtay dee tii anaga wadaan sidaan filayo waa garta marka eh, qirashada madaxweynuhu uu qirtay inay ciidamadu soo jabeen iyo kasoo bixitaanka uu sheegay in deegaano dhowra ah ay kasoo baxeen xilli markii hore ee dowladdu qarinaysa maxay ka qarin jafkuna waxa ciidamadu meesha waxa ku gaareen waa hal meel waa hal goob waaye dhulka laga baxayna waa ka badan yahay yani shan meelood oo kale goobado kalea laga baxay oo sida ninka la yidhaahdo wabxoo kale budbudoo kale galcadoo kale ninka la yidhahdo ruunrgoodoo kale masaguwaayoo kale alde waxaasoo dhan intaas meeloodoo laga baxay wax dagaal oo ka dhacay ma jiraan meesha dagaalko dhacay waa caws weyne oo dhibka waxoogaa ciidamada dhibka ku gaaray xirsi imaana iyo waxa uu ka fallado arrimaha amniga iyo siyaasadda oo aan wax ka weydiinayay dagaalkii ka dhacay cusweyne sida madaxweynuhu uga hadlay iyo ciidamada niyijabka soo gaaray abaabulka dowladda soomaaliya ay dib ugu celinaysa ciidamada xooga dalka markana haddii aynu eegno degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay dagaal qaraar waxaana dowladda soomaaliya ay sheegtay in in ka badan soddon xubnood oo al-shabaab ka tirsan ay ku dishay degmadaasi sidoo kale waxaa ka dhashay dagaalkaasi khasaare xoogan oo dhinacyadu isgaarsiiyeen iyadoo kooxdu ay weerar ku soo qaaday gilinkii dambe ee shalay ee abaara tobankii galabnimo ama afartii galabnimo iyadoo uu dagaalku socday inka badan laba saacadood laysla gaarana ee xalay maqhribadii gudoomiyaha waa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada qoryooley ayaan wax ka weydiiyey dagaalkii halkaasi ka dhacay iyo hadda xaalka degmada qoryooley sida uu yahay wallaahi saaka jawigu waa degan yahay waxaa waaye nimankii ugu soaayeen weerar oo ku talagal ahayn waxay kusoo qaadeen degmada qoryooley toban saac io bar markaa ahayd ma garat sii dheereen karan waxaa waaye waana xilliga marka dagaalka waktiga u socday wana waa laga saare magaalada jawgeeda waa degan yahay hmm. cashar lama iloobaana loo qor ma garate alxamdulilah jawga subaxan wuu fiican yahay hadda aan kula hadlayo magaaladan jooga wayahay goorma ayuu dagaalku idinku bilowday ilaa imisoo socdasa toban saac bar ilaa laba iyo toban oo socday laba iyo tobanka markay tahay waxay maraayeen erigii liibaanka oo ma aragtay galbeedka magaalada ayagoo firdhadkoosii ordaay maxaa ka jira in magaalada ay la wareegeen hsbeengi barbuqaan waay hsbeengi barbuqaan waay waayahay eh, xubno aad ka disheen ma jiraan khasaaraha labada dhinac ee gaarasa muxuu la egyahay waa waa ka dilnay waa ka dilnay midkooda waa balqanaaya annagan ma aragtay xilli oo fursad iyo meydkooda soo qaaditaan ee jaanis uma haynin dagaal baa noo caddaay si xunay u dhinteen halka dagaalku uu ka dhacay waa halkee markaa annaga niminka akhbaartoodaaan helnay magaalada laba jid ay kusoo galeen wadada oo farsuulay ka imaato iyo wadada kaamtuu labadaas wada ay kala maa labada wada waa looga hortagay waa gartay oohiyaalna way soo isticmaaleen laakiin way ka shaleeyeen way ka shaleeyeen iyasay kusoo galaan laakiin ayagoo waktigooda hataa ma aragtay oo aan qaadan karin werigooda waa ku dhici jirta waayahay eh, duqeymo ay ka geysteen magaalada miyaa jirta ya dagaalka gudaha magaalada ma soo gaaray oo gudaha ma soo galeen mise banaankeeda waa soo gaaray magaalada gudaha waa soo gaaray laakiin waa laga bixiyey waayahay eh, kadib maxay sameeyeen marka duqeyn ay geysteen miyaa jirta duqeyn ay geysteenaa jirta laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin wax dhibaato oo ay nagu saameyso ma jirto Eh, hadda xaalka guud ee degaanka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada qoryooley axmed cabdi cali ayuu ahaa oo iga waramayay xaalka deegaanka iyo sidoo kale guud ahaan degmada qoryooley ee gobolka shabeelaha hoose saaxiibayaal sidaan idinkugu sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada qoryooley axmed cabdi cali ma ahina waa cabdi axmed cali markana saaxiibayaal gabagabadii barnaamijka ayaan isla sii gaaraynay waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryaadhaha kale maane ciidda eh. dhulkeenna calanka duljooga eh. waa eh. irsigeenne allaha ciseeyo ciidankiiya xooga allaha ciseeyo war cabdulla ra'yisul wasaare xamse cabdiaar khudbad caloosha ciidanka taabatay buu jeediyey qalbigooduuna ka hadlay hayehe sidii bini aadamka u fikira miyuu yidhi war cabdulla aayado qur iyo axaadiis buu xataa u soo qaatay jahaadkaay ku jiraan qiimihiisana wuuga sheekeeyey inta shahiideen naftooda hurtayna waa ka sheekeeyey inta la soo qabtay iyo maanta meesha laga joogana wuu ka hadlay dalku cadow hadduu u gacan galana inaanay soomaaliya jirayn wuu sheegay waxa ummadda difaaca u ah ee cadowga ka hor jooga inay iyaga yihiinna wuu sheegay isla goobtina wuxuu ku amray in la dallacsiiyo ciidamada isla goobtana wuxuu ka sheegay ciddii laqdabada ka dambaysay in la ciqaabayo ciidankii oo dhiiggu wada dhaqaaqayna waxay dhaheen raysul wasaare raalli ahow haddaan dhaqaaqaynaaye cabdulla waxaad ka tagtay eh. cabsan mayno maanta cudud baynu leene ku calool samaada war haddayba sidaa tahay eh. ciidankiiyo xooga allaha ciseeyo war ra-iisul wasaare xamsi wuxuu kaloo yidhi markuu ciidanka la hadlayey eh. mu'minku markastuu culaysku ka bato guushaa dhow waadna ogtayna iyagoo derbiga sii taabanaya inaad ka soo harteen marka waxaan laygala rabaa inaad cirabtooda soo jartaan ilaahayna ugu dhowaataan dhiigooda dhibtooda kaliya yaan la jaraynin iyaga dhan ha la jarjaro cabsamayna maanta cudud baynu leene ku calol samaadawar khudbadii raisul wasaare xamse ciidamada ugu jeediya aadan ciidan iska daaya qof shacabahoo damiir leh xataa oo dhagaystaa inuu qori qaadanayo waa huba waar walaweyne war ma haysaane reerankiisa waxay yidhaahdeen muusaw ciidanka fasax muusaw ciidanka fasax oo waaqlow magalhadeeri bay qabanayaan mase bu'aale war gooja cadde mar horaa lagu kala baxay war dagaalada soomaaliya ka socda kan khawaariijta midaan ahayn oo janno lagu gelayaa ma jiro hadda ciddii fursaddaas ka faa'idaysanaysa ayaday u taalle ciidankiiyo xooga allaha ciseeyo war ciidamada muuse biixi soo dhaaba og jilib inay qabtaan soo kuma fiicnay war jilib shiiqaadan sunniyaa ah shar ugu filane halkooda ha joogeen nimankaas naw war soomaalida waa inaynu ulu gurmannaa ilanjaar baynu nahay war ciidanka s si ay iskugu geysi gumays saakooma ay qabtaan aryaadhaha maalmahan dadaa waxay soo qoraayeen marna qaranka howbiqi mugaxaad ku diidaysiin inaan dhahno cabsamayno maanta cudud baanu leene uu calool samaada warkalamaanee waxaa la yidhi dagaalkii labaad ee adduunka markii uu dhammaaday ayaa askari raashiyaana fasax la siiyey si uu boqdo qoyskiisa iyo magaaladii uu ku dhashay markii uu soo gaaray laamiga xaafadiisa hormari jiray ayuu arkay gaari ciidan oo meyd guraaya gaariga waxaa buux dhaafiyey meydadkii lagu aruuriyey markiiba gartay in cadowgii xaafadda ay diyaarada ku duuqeeyeen oo dad badan ku dhinteen meydadkii gaariga saarnay ayuu fiiriyey waxayna ishiisu qabatay qof ay ugu jiraan kaba uu hadda kahor xaaskiisa u soo iibiyey kadibna wuxuu ku cararay gurigiisa si uu soo eego inay xaaskiisa nooshahay in kale nasiib darro wuu ka soo waayay guriga wuxuu ku soo noqday gaarigii isagoo cararaya wuxuu soo jiitay miydkii ay kaba ugu jireen markii uu egay waaba islaantiisii kadibna wuxuu damcay inuu ka reebo meydadka kale si uu kaligeed gaar ugu aaso cabbaar markii uu soo jiiday ayay nuuxsatay isla markiina wuxuu la cararay dhakhtar si loo dabiibo dhowr sana kadib islaantii uur bay yeelatay waxayna dhashay faladamiir butin oo hadda ah madaxweynaha ruushka fuladamiir buka naxariisla'aantiisaan awalba la yaabaaye habar dhimatayaa dhashay walileen odayga butin inuu dagaalyahan yahay aabbihiina askari buu hooyadiina islaan la dilay bay ahayd ishiisa maxaarma kara miyaad leedahay war buutin afrikada dhaha afgembiyada kudhiya usiku laari leeri haanu ololadiio leensagaysaan afrikiya kadeediya leeri laakiin ho oroodan ha ka dhowaadan ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa dhagaajay dheegi doonaan warmadayow butin kuuma soo socdee khawaariij ajanabiyo argagixisaa dadkaaga xasuuqaye kuwaasaa mudan inay dhegahoodu maqlaan dhulka sow anigu malihi eh. dhasha sow anigu malihi waalolado aan ugu buuqina reerihiinni qabo dhulka sow anigu malihi eh. dhasha sow anigu malihi warkalamani calaa kulli xaal eh. ciidankiiyo xooga allaha ciseeyo warkalamaanay war mahaysiine soomaalida waxay u kala baxdaa layidhi qaran kalkaal iyo qawaarij kalkaal waxaase la yaaba siyaasiga qawaariij taageeraya xilna raba waarkaa siday wax ka yihiin warwarkaa dhex gelina dadku kala aragti iyo garaas roone madaxweyne maajo fariin buu u soo diray bulshada soomaaliyeed wuxuuna yidhi dagaalka khawaariijta lagula jiro in lagu kala qaybsamaa xaq maahan waana in loo midoobaa oon loo kala hadhin baruur diiqdu maydka waa ka baadhe bagahadii diisho dani bixine war madaxweyne farmaajo madhabay ka ahayd war hadda maxaa loo lahaa raggii culimada soo bixiyey buu ka mid ahaa warusha dhabarkiiyo midda dheegaba anaa kugu dhigay waanse kaa dhayi imbow madaxweynihii hore sheekh shariif suma wallaahi miyuu yidhi mar kale warwarkaa dhexgelina madaxweyne shariif inta madaxweyne farmaajo yidhi ma dhihi waaye war shirkii madaxweyneyaasha fahad iyo farmaajoiyo shariif maxaa ka soo baxay war fahad goormuu madaxweyne noqday ma asagaa ka yar bowe aalata warkalamaana waxba leydinma sheegi karee waxaa kaloo bulshada soomaaliyeed farriin u diray raysul wasaare hore maxamed xuseen rooble wuxuuna yidhi dhiigga geesiyaasha soomaaliyeed yaan la siyaasadayn in qarannimo iyo dowladnimo soomaaliyeed jirtaa siyaasi wax ku heli karaaye haddii dalka khawaariiju qabsato ninna wax ka heli maayo soomaaliyana dib loo arki maayo magaceed war kalemaanay anigu waxaan la yaabay amiir gobolka mudug iska soo dhiibo nuurdeeq la yidhaa bunayati bunayati muu qaaday waalma baan rabaa buu yidhi war warkaa naga dhex gelinina niman madaxa isku soo sawiray khawaarij la qabtay ama isa soo dhiibayna iyadoo la sawiraayaan arki jira iyadoo laysku sawiraaya ma arki jirin madax kaloo difaacaysana oo dhahaysa hadduu isu soo dhiibo waa la cafinayaa daldalaysana waan arkayy yaabanahay goormaa khawaarij kala fiicnaatay goor mayse qabiil yeelatay ciday qaraaba ku badbaadiyeen sida arkay war khawaarijta xeerkooda maydan fahmine markay qabiilka joogto ninba ninka xigaa loo diraa si uu soo dilo markay baxsasada joogtana ninba ninka xiguu u cararaa war laandheeraa tahay soo dhowow kuu dhahayan waa arkay war anugu waxaan aaminsanahay amiirka laysku sasawiraya inaanu isu soo dhiibinoo shirqool wato sababtoo amiir ah isdhiibaya kama soo tageen ciidankiisa markaa nin raggiisi duurka uga soo tagtay gaartay si lagu aaminaa way adag tahay sidan waan naqaanaa waan u garannaa hadday gacantu saan tahay sirbay cidhib buleedahay samaydin maqal war dadka amniga falanqeeye waxay dhaheen amiir ka tirsan al-shabaab oon broseskii dowladda u dejin la marin oon la ysku raacin in la sii daayo siyaasiga isku sawiray dembiyuu galay war idinkaan dhegaysanina madaxweynuhu hore wuxuu u yidhi odayaasha shabaab ku jira xitaa iyaga waxaan ugu baaqaynaa soo dhiibaan marka waa bilaabeen kafuqa aryaadaha cilmi baaris la sameeyo waxay sheegaysaa dagaalku haddowsaanku sii socdo amiiro badan oo qarqarxahaya in la arki doono cabdulow maylmalaan baa ku kalifaysaa la yidhi maxaasaskii baa ka kala cararay war qaacidada carabiga ay isticmaalaan qawaariijta waxaa ka mid ah low kaanat ilxayaat muntahi laasim tafajuro micnaheedu yahay hadday irduhu kaa soo xirmaan adiga isqarx war ninka hadduu og yahay dembigii uu galay iyo dadkii u xasuuqay meel uu ku fakadana u waayo aqalka inuu isilaya maxaa diidaya haadaa akbar baabun fi lmushkila aryaadhaha samiday cabdulana waxa uu yidhi how eh. beentaan la iyo barabaaganku waa baateen eh. beentaan la buufihaa iyo eh. barabaaganku waa baateen wahaadaa qowlun saxiixun alhadartu dalabtu mooblaq aywa waa kow wa ayna alkalamaar fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeennii falaqaynta wararkood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho cadaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo